acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa calamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik wacancim calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu qaala lmusanifu raximah llahu tacaala jawaasu wuquuci lficli naaqisi taaman inay bannaan tahay ficilkii naaqiska ahaa inuu taam noqdo waqayru laysa laysa wixii aan ahayn iyo wafatia wixii aan ahayn iyo wasaala wixii aan ahayn bijawaasi tamaami bay ahaadeen kuwa ku bannaan inay taam noqdaan su-aalid baa isweydiinaysaa maa huwa taam cayil istiqnaa'u weeye can ilkhabari laga kaaftoomo naxwu wain kaana hadduu yahay yaa ay wain wujida wey hadduu noqdo duu cusratin mid u saaxiiba faqri u saaxiiba falwaajibu nadiratun falwaajibu waajibku waxa weeye nadiratun baa waajiba korasho in la sugo baa waajiba marka nadiratu marka waa khabaro waajib baa u qarsoon marka kaanadaasi waa in wujida qofkii wey qofkii deynta lagu lahaa haddii la helo inuu yahay hee mid faqri u saaxiiba la karkawadeen mayo waa la sugayaa waa hee la sugaya iyo fa subxaana allaahi iyo allah ceybka u fanxiina tumsuuna markaad galabaysanaysaan waxina tusbixuun khaalidiina fiihaa maa daamat isamaawaatu intay jirto ha ahay ay wayakhtasu wuxuu gaar ku yahay waxaa gaar ku ah maa cadaafati a wasaala walaysa saddexdaa markii laga reebo waxay la gaar yihiin min afcaali hada albaab bijawaasi isticmaalihaa taaman isticmaalihii taama in loo isticmaalo tam xaal ay yihiin maa macna tamaam wa macna tamaami an yastaqniya inuu ku kaaftoomo weeye ficilku bilmarfuuci faacilki inuu ku kaaftoomo oo faacil u qaato bes uu kaga kaaftoomo calmansuubi khabar inuu qaato ka qowlihi tacaala weeye arrinkaasi wain kaana duu cusratin iyo fasubxaana allahi xiina tumsuuna tumsuuna waa ficil mudaaric wawadaasna waa faacil marka warhabhan soo maa kaana waa ficil maadi oo taama ah duuna waa faacil maa daamat isamaawaatu daam waa ficil maadi taw taawtaani asmaada faacil marfuuc soma jeedid waka qowli shaaciri tadaawala layluka bilithmidi wabaata alkhiliyu walam tarqudi wabaata wabaatat lahu leylatun kalaylati dilcaa'iri alarmadi wadalika min nabain jaaanii iyo wadalika min nabain jaaanii wakhubirtuhu can bani lswadi ninkan gabaygan tirinaya imrulqaysbigi baa la yidhaahday oo wuxuu rabaa inuu dhaho nimanka reer bani aswad warkii la soo sheegay xalay waan la seexan waayey intaa inuu dhahuu rabaa warku macnuha intaas wuxuu yidhi tadaawala layluka habeenkaagii baa dheeraaday bilithmid meesha la yidhaahdo adoo joogay wabaata alkhiliyu kii markaa marnaa alkhiliyu waa kii alkhaali minal waa kii maran oo qof kii ma garanaysaa makaankii marnaa ama qofkii marnaana wuu barye walam tarqudi mana aadan seexan wabaata wuu barye huwa isagu wabaatat waxaa u bariday lahu isaga leylatun habeen baa u dhacay yani habeen baa u dhacayoo subax baa u bariyey habeenkaasoo kalaylati dilcaa'iri kii caa'irka ahaa habeenkiisiioo kale caa'ir waxa weeye midka indhuhu ka galaan qashinka iyo ma garanaysaa boorku ka galo indhuhu ma xanuunaan kii dilcaa'ili yacnii indhuhu xanuunayeen oo indhuhu qashinka ka buuxsamay oo kale habeenkiisa kaasoo al armadi ee haddana daafka qabay habeenku suu u seexan waayiyo yaa uu soo jeedo sidaasi la mid ah ayaa habeenkaygana saasuu ahaa buu ku yidhi oo maxaa keenay wadaalika arrinkaasi min naba baa keenay war jaanii ii yimaaday oo waa khubirtuhu lagaga soo waramay can banil aswad warkaa waa ku dhacay soomaa muxuu daliishanayaa sheikhu wabaata wabaata wuu baryey wuu ahaaday maaha marka wamaa fasarnaa wixii aanu ku fasirnay bihi kaas atamaama aanu ku fasirnay ayaa huwa saxiixu ah sideedaba atamaam waxaan ku fasirnay huwa alistiqnaau bilmarfuuci can lmansuub somaan sidaas ayaa saxiixa buu yidhi wa can akar albasriyiin waxaa laga soo wariyey inay yidhaahdeen tamaam anna macnaa tamaamihaa tamaami kaanay waa laheed tamaamnimadooda waxaa weeye dalaalatuhaa inay tusiyaan cala alxadai waazamaan <laughs> xadad iyo ma garanaysaa ficilku yah ficilku markii ka tabaando wuxuu sheegay alxadat oo dhacdadii qoraalkiia ah iyo iyo zamankii la qoray soo maah waxay ku leeyihin marka kaana iyo walaalaheed yaa kaana iyo walaaleed ficilku suu kuu tusiiyey daalo xadad iyo dhac iyo waqti markay tusiyaan ayay taam noqdaan buu yidhaahdeen ohe gormay naaqis noqdaan marka waxay naaqis noqdaan buu yidhi markaysan hee xadad kutusinayn marka isheeg aysan ku kutusinayn xadad ay kutusinayn zaman keliya meeshii hee uu yaal markaas ayaga naaqis u noqonaysa amaa shiikha haddaan ku wadno oo ah ficilku tamaam waxa weeye inuu faacil ku gaabsado goormuu naaqis noqdaa ya markuu marfuuc ku gaabsan waayo u baahdo khabar u baahdo buu wuxuu noqdaa hee wuxuu noqonayaa hadduu eebba ku roon yahay naaqis noqonaya soo maa waaya marka wuxuu nimankani waxay qabaan anna macnaa tamaamihaa tamaami kaanaya wa akhwaataha inay dhammaystiran yihiin macnaheedu waxa weeye dalaalatuha inay ku tuso cala alxadadu sidii ficilkii caadiga ahaa dhacdadii iyo waqtigii markay kuu sheegaan ayaa hee taam uu noqday wakadalika sidaa daraaddeed ayuuna alkhilaafu noqda fii tasmiyati maa shay in laysku magacaabidda maa shayga yansibu lkhabara kordhigaya naaqisan xaaluu yahay lima sumiya naaqisan maxaa loogu bixiyey xagga u fiirso yacni ma haddii laysku qabtay taam maxaa ka dhigay maxaa lasu qabanaya naaqisan maxaa lasu qabanaya warkama kudhac horta haddii laysku qabtay shiikhu yidhi annaga naaqis taam waxaan u naqaanaa ficilku markuusan khabar u baahan oo ku gaabsado hee isimka ku yaqaan markaa faacil u noqdaan taam u naqaanaa markaas gormaa naaqis u bixinaynaa markuu hee tacadaa ila alkhabari khabar markuu u baahdo soo maa ayib basudiyiintu markii yidhahdeen annaga ficil waxaan u naqaanaa taam markii ficilku xadad iyo waqtiba hee uu kuu sheego gormuu naaqis noqonayaa bay yidhahdeen markii xadadka meesha ka baxo hee uu zamankuu sheego warkaa waa ku dhacay soomaa warka intaa meelahaysaa waaya waaya fa calaa maa ikhtarnaahu markii loo eego wix anagu aan dooranay oo ahaa atamaamu huwa an yaqtasira bilmarfuuci canil markaasaa taa aan dooranay marka aan ka duulno yaa summiya waa loo bixinayaa ficilkii naaqisan baa loo bixinayaa likownihii aansho u ahaaday lam yaktafi inus ku gaabsan bilmarfuuci canilmasuusan kaga gaabsan markabaa ku dhacay soomaa wa calaa qowl akariin ee aktar basriyi markii la fidiyo qowlkoodan maxaa naaqis noqonaya likownihii inuu yahay salaba mid laga saaray addalaalata tusin uu tusiyo calxadad dhacdo Ah, iyo watajarudi in loo dhartiro keliya ficilkii lidalaalati inuu ku tusiyo cala zamaani waqti yani ficilki in waqti lagu soo reebo laakiinseebteegaa xoog badan buu yidhi sheikhu taayada xoog wal asaxu ayaa alwalu wal asaxu tan saxiixa badanna alwalu weeyaan xagga marka maxaa fahnama faa'iido cusub weeye oo ah limaada mataa yakuunu lismu taaman wamataa yakuunu lismu naaqisan cinda sheykhi oo ra'yiga xoog badan markii la eego yakuunu naaqisan iyoiqtasara bilmarfuuci reer basri markii la eegaana maxay yidhaahdeen idaa hee idaa kaana yadullu cala alxadai wazaman kaana azaaida kaanana zaa'idkaa marka wa kaana kaana bijawaazi ziyaadatihaa wa kaana kaana bijawaazi ziyaadatihaa mutawasitatan naxu maa kaana axsana zayda soo fiir halka marka taridu way soo aroortaa kaana ficilka kaana la yidhaahdo fi lcarabiyati calaa alaaati aqsaam saddex baa loo qaybayaa kaanada carabiga ku jidha naaqisatun mid baahan fataxtaaju waxay u baahan tahay ilaa marfuucin wa mansuub bay u baahanta naxw wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday hee qadiiran mid awood leh qadiir wataamatan weeye waa mid dhammaystiran oo baahi aan qabin fa taxtaaju waxay u baahantahy ilaa marfuucin mid ay guduhu faacil ay ah ka dhigato bes duuna mansuub mida korrigta uma baahna tusaale wa in kaana hadduu yahay duu cusratin hadduu yahay hadduu noqdo qofkii ama la helo sidaa asagoo ah waaya wazaa'idatan bay ku imaanaysaa ayadoo ahee naga dumiye wasaa'idatun bay ku imaanaysaa falaa taxtaaju ilaa marfuucin walaa mansuub marfuucna uma baahna mansuubna uma baahna yacni waa xashwi xashwi waxaa la dhahaa meesha tawkiid keliya ugu jira shaqo kala qaban mayso ku dhacay soomaa yaa waay axaduhaa tan koowaad an takuuna bilafdi lmaadi teebuu bilaaba yaah aanboodimiyaa wa shardu siyaadatihaa amraani inay zaa'id tahayna ee hadda saa'idnimadeeda ku jirnaye laba arrin baa shardi u ah kow an takuuna inay tahay bilafdi lmaadi maadiga lafdigiisa inay ku timaado inaysan iyo ficil mudaaricna ahayn ficil amarna ahayn masderna ayna noqon wakaa intaas waa inay noqon wa an takuuna waa inayd ahaataa bayna shay-ayni laba arrimood dhexdood labadaa shayo mutalaasimiina aan kala maarmayn laysa jaaran wa majruuran jaar majruur aan ahayn ayaga marikama kala dhexgeli karto magnetka ka dhexeeyaahi wuu ka xoog badan yahay in la kala dhex galo kuwa ma kala dhexgeli karso marka wixii jaar majruur aan ahayn laakiinse isku baahan oo is dhammaystiraya hadday kala dhex gasho kaana zaa'id bay noqonaysaa sheegi doonaa waaya goormay ma kala noqotaa marka gasho laba mubtada bayna almubtada'i waalkhabar hadday kaanadu gasho waa zaa'id kow soomaa bayna almubtada'i waalkhabar hoos midinkugu qorayaa kow wadan almucallimu kaana xaadirun mucallimku waa uu joogaa macnuhu inta almucallimu kaana xaadirun kaanadaas waa xashw lita'kiid ba u joogtaa faa'iido kale male warkaa baa ku dhacay soomaa bayna almubtada'i wal khabar be waxay imaan kartaa bayna alficli walfaacil ficil iyo faacil hadda soo kala dhex gasho ayadana waa lamid oo maxaa dhahaysaa lam yatakaasal kaana zaydun lam yatakaasal kaana zaydun zayd macaajis lama imaan kaanadaas tawkiid keliya yacnii lam yatakaasal kaana waxay ka adag tahay lam yatakaasal zaydun way ka adagta marka kaana tawkiid mooyaane shaqo kale meeshan ee eh, waa bayna alficli waalfaacil maxay kaloo imaan kartaa ficilka iyo naa'ibulfaacilka dhexdooda lam yuujad kaana miluhum oo kale lam yuujad kaana miluhu ay lam yuujad miluhum wey soo maa lam yuujad miluhu waxay imaan kartaa siladii iyo mawsuulkii dhexdoodii jaaa aladii kaana yadrusu jaaa aladii kiibaa yimi kaana yadrusu waxbaranayay soma jeed kaanaa adoo markii laga tuuro yadrus waaba caadi marka silada iyo mawsuulku waa laba shay oo isleh talaasum baa ka dhexeeya waisdoonanayaan mara haddii kaana dhex gasho waa zaa'id sifadii iyo mawsuufkii baa la mid ah marartu bijundiyin kaana jariixin waxaan soo maray bijundiyin askari haye kaana jariixin kaana jariixin bijundiyin baan soo maray kaana jariixin kaasoo dhaawaca maxay hadda u joogtaa meesha taamna maaha naaqisna maaha waa zaa'id lilta'kiid intaasba way geli kartaa markasaa la soco waaya tuu hadda sheikhu keenay geli kartaa oo ah maa kaana axsana zaydan tacajubkii iyo ficilkiis maadii tacajubiyada ahayd iyo ficilkeedii maadaas maada tacajubsuma jeedaan iyo ficilkii maa kaana axsana zaydan alla zayd maxaa ka fiican asluhu wuxuu ahaa maa axsana zaydan zayd maxaa ka wanaagsan maadaas waa tacajubiya mabniya cala sukuun fi maxal rafya mubtada axsana waa ficil maadiya huwa in la qariyaa waa waajib ficilka tacajubigaah maxaa siiqada loo keena waa inshaa marka huwa baa u qarsoon laakiinse waa waajibulhee waajibulxadfi wey lama muujin karo jumlada marka axsana ah zaydna mafcuul weyaane maxay tahay fii maxalli rafci xeet khabar soo maa fasiidad kaana waxaa lagu siyaadiyey bayna maa wa ficli tacajub oo axsana ah walaa nacni biziyaadatiha waa tanday kama wadno markaan zaa'id leenahay annahaa lam tadulla calaa macan albatta macno ma faa'iideynayso zaaid waa zaa'id kaana macnaheedu ma aha max macnaa male ujeedkeedu saas maaha bal innahaa iyadu markaan ku leenahay waa zaa'id waxaa laga wadaa lam yu'ta biha lilisnaad isnaad maleh yani faacil loo tiiriyo male isnaadka maxaa weya faacil loosoo tiiriyo de soo maah macnuhu waa sidaas weeyaan yani caamil ma aha ay lam yu'ta biha isna wa lawada laa tacmal shaqeyn maysaa laga wadaa macno wara ku dhacay soomaa marka albatta kelmadaasi waa mafcuul mulaq weeyaan mafcuul mulaq mansuubu calaamat nasbihi fahadaari fi aakhiri bata wabatan wabataatan wabatatan kulli mafcuul mulaqyo wey waaya jawaasu xadfi nuun yakun yakun nuuntada waa la tuuri karaa marka waxadfunuuni mudaaricaha almajzuumi waslan in lam yalqahaa saakirun walaa damiiru nasbi mutasil aan faahfaahino takhtasu kaana kaana waxay la gaar tahay biumuurin arrimo minhaa ay ka mid tahay kow majiuha zaa'idatan inay dheeraad tahay waqad taqadama somaan soo sheegin waa ficla keliya dheeraad zaa'idka noqda inta kale waa shaqeeyaa labo wa minhaa waxaa ka mid a jawaasu xadfi aakhirahaa xarafka dambe nuunta baa laga tuuri karaa wadaalika bikhamsati shuruudin shan shardi waa in la helaa shardiga koowaad muxuu yahay marka an takuuna bilafdi lmudaaric horta waa inay mudaaric lafdiga ku timaada ma kaana ahayn labo waa an takuuna majzuma inay reeban tahay waa inaysan hee marfuuc iyo mansuub toona hee hee ahayn nambarka saddexaad wa anlaa takuuna waa inaysan ahayn mawquufan caleyha mid lagu istaagay waa in lagu istaagin haddii lagu istaago haddee maxaa ka dhalanaya in meeshii la reebo in meeshii la reebana dee nuun la reebaa la rabaa waa fahamta soo maa waa faahfaahin doonaa haye arrinka afaraad waxaa weeye walaa muttasilatan waa inaysan la xiriirsan bidamiiri nasbin damiir damiiru nasba ah, yani damiir fii maxal nasb mafcuulu bihiya ama fii maxal nasba oo khabar u noqdo dee waa inaysan hee la xiriirsan arrinka ku xiga muxuu walayaalow walaa saakinin xaraf reebanna waa inaysan ku xiriirin yacni markii nuuntii la sheego waxaa ka dambeeya waa inuusan reebnayn yani eraya ka dambeeya wax reemanaysan ugu horeen hadda lam yakun aladiina yakuni aladii marka laisku dhufanayo laamtu way reeban tahay soo maa waa shamsiya laba laamoodba ashamsiya ah weeyaane waka marka laguma magaranaysaa lama goyn kara marka shantaa shardi buu shiiku tilmaamay shardiga koowaad muxuu yahay yaa waa inay mudaaric tahay soo maa waa inay mudaaric tahay shardiga labaadna waa in hee ee majzuumta shardiga saddexaadna mawquufun calayha waa inaan lagu istaagin soo maa shardiga afaraad waxa weeye damiirkii khabar noqda waa inuusan hee la xidhiidhsan erayga ka dambeeyana waa inuusan ribniin ku bilaabmanayn haddii ribniin ku bilowda ayadaa lagu akhrinaya hadde saas maa yaah waaya aan bilowna marka qowlihi tacaala walam aku baqiyan ah asluhu akuunu buu ahaa faxudifat damma akuunu lam geli lam akun de soomaa marka akun wawdii horta in la tuuray bura inuu kuu faahfaahiyo hwl meel fog buu kaga soo bilaabaya uiya aslu horta akuunu buu ahaa akuunu soomaahayn faxudifat damma dammadii baa la tuuray oo ah maxay noqota markaa akuun soo maa liljaazimi baa loo tuuray haye waawdana maxaa loo tuura walwaawuna lisaakinayni iyo wanuun baa lisaakinayni baa loo tuura oo nuunta sooma reebman wowguna soma reebna dee laba reebna meesha isku yimaaday wowgiina waa la tuurayaa asna buu ku yidhi sheekhu raximah allahu tacaala waaya wanuununa waa la tuurayaa litakfiif soo ma jeedid damadii saddex tuuridba meesha yimaada marka dama la tuuro liljasmi ah wa nuun waawu liltiqaa'i saakinayn haye wa xudifat litakfiif aku ah, baa soo hadhay marka wahaada alxadfu jaa'is weeyaan buu yidhi xadafkee wahaada iya ku dhacaysaa xadfu nuunku waa jaa'is wala xadfaani alawalaan labadii horena in la tuuraana hee waajibun weye nuuntawowda inaad turta waa waajib iltiqaasaakimin baa waajibiyey gadaalka inaad turtana tajaazim baaba jiraba walaa yajuusu ma bannaana alxadfu in la tuuro fii naxwi lam yakun aladiina ma bannaana in la tuuro waay maxaa u tuuri weyda lijli litisaali saakini bihaa inuu eray reeban inuu hee la sida darteed muxuu ka bilaabay shardigabuu ka bilaabay nambar saddex allaa takuu isheeg nambar afar buu kasoo bilaabay walaa saakina soo garmajid xaggaas kasoo bilaabay lam yakun iladii korkor buu u socdaa afar buu ka bilaaba saasuu u soconaya waa fahamti soomaa hadda lam yakun iladiina nuuntan y ku jidhaa lama tuuri karo sabab muxuu yidhi sababt maxay tahay liajli itisaali saakini biha waxa ka dambeeyaa lagu akhrinayaa ka fahiya iyadoo maksuuratun weeye mid la reebay asal marka hore lam yakun suma reebneen lima xurika yah waxaa loo xarakeeyey laba arimood iltiqaau saakiniina meesha yimaada kun reebaniyo al reeban laskuma akhrin karo labo iyo inay fududayso waxa ka dambeeya in lagu akhriyo marka ujeedkii loo hoos dhigaa waxayba ahayd bahee in lagu akhriyo eh, saakiinka ka dambeeya marka meeshan maxaa isu qabsaday maxaa isu qabsaday meeshan meeshan waxaa isqabsaday hoos dhig meeshii la keenay si loogu akhriyo sukuuntii iyo meeshii jawaasul xadfiya markii waa la ishardiye waay markii la ishadeeyey waxaa xoog badatay in meeshii hoosdhig la siiyo sabab maxay tahay fa hiya mutacaasiyatun cala alxadfi in la tuuraahe waa ka caasi garowda yacni way ku adag tahay in la tuuro wey hoosdhiga meesha in unta laga jaro way ku adag tahay liquwatihaa bilxaraka awoodda ay u awood sheegatay darteed xarakadii hoosdhiga ila meesha markii rimniin uu yimaaday reemniinku waa iska fududyahay soo ma laakiin markii meesha xaraka timaaday xarakadu way ka xoog badan tahay remniinka awooddii xarakadoo baa meeshii timaaday awalka horena baahi meeshii remniinka ka dambeeyana waa jidhe marka meeshii awood ayaa soo fadhiista buu yidhi muxuu yidhi markaa liajli itisaali saakini bihaa fa iyadu maksuuratun way hadaba liajlihi liajli saakini bihaa liajli itisaali saakini bihaa behee bay maksuuratun liajlihi loo hoos dhiga fahiya markaa mutacaasiyatu can lxadfi wey liquwatiha bilxaraka taa horta lama reebi kar xaggaas ka dhig walaa fii in yakunhu xadiikiina in yakunhu xadiiskii ibnu sayaad ninkii yarka ahaa ibnu sayaad ahaa asna xadiiskiisii in yakunhu cumar wuxuu yii maxamed ii da-aan dile in yakunhu hadduu asagi yahay dajaal dajaal jilishay hadduu asagi yahay falan tusallada caleyh laguu sallidi mayo adigu ninkii dilayahee ma hadduusan ahaynna dee wax faa'iida kelis dilkiisa male xadiidu saasuu ahaa marka in yakunhu soo nuun maah nuuntaa lama tuuri karo sabab liitisaali damiiri lmansuubi bihaa maxaa ku dhegay litisaali xiriir ee la yeelatay litisaali damiiri damiir xiriir uu la xiriirsaday damiirkii almansuubi ee la kordhigay bihaa binuuni uu la xiriirsaday soo ma jeedid shiikhow sabab markaa u tuuri waa tan wadamaa'iru damaa'irtuna yaa taruddul ashyaa'a ashyaada waxay u celisaa ilaa usuulihaa bay u celisaa yaa aku hadday ahayd oo damiir la keenayo akunhu baa la dhahayaa asalkii bay u celinaysaa xuruuf hadday meesha ka maqan tahay xuruuftiibay soo saaraysaa hadday shadan tahay shadkiiba furfuraysaa soo ma jeedid damaa'irtu yaa fara haye ta raaci godan farartu waa farfurmid sheegduuronyahay yani damaa'irtu meeshii ay ku xirsadaan asalkii bau celin qaacidasa u qabo walaa fi lmawquufi calayhi nasa calaa dalika ibnu heeh ibnu kharuufin wahuwa xasan waa masalo cusub buu gala shiikhow marka halkaasna wuxuu yidhi damaa'irtu way celiyaan soo maa walaa filmawquufi calayhi nuuntii lagu istaagayeyna ayadana hee lama jari karo dee nuun baa ku istaagta walam yakun baa tidhi lama jari karo mar haddaa ku istaagtay nasa daalika arrinka ayaa keenay oo cadeeyey ibnu kharuuf baa cadeeyey buu sheikhu raximah ullahu tacaala warkaa waa ku dhacay soo maa wahuwa xasanu warkaasna war saxan soconaya weeyaan sabab lianna alficila ficilka almawquufa calayhi lagu istaagay idaa dakhalahu lxadfu haddii reemnin galo xataa baqiya ilaa uu soo haro calaa xarfin waaxidin aw xarfin uu ku soo haro wajaba waxaa waajiba alwaqfu calayhi in lagula joogsado bihaai sakt ha in la keenaa waajiba kadaalika qawlika ih wacaa haye keen wacaa haye lam yaaci soo maa lam yaaci ku istaagaysid lam amar ka sii dhig soomaan markii lagu istaagayo markii la akhrinayaan maaha yaa istaaggii wey laga hadlayaa markii lagu istaagayo lam yaci ku istaagi mayse lam yacih baa dhahaysaa maxay tahay wahaa usagta faa'iidada waxaa weeye keliya inay hee kabto ciidaas inay kabto warka waa ku dhacay soomaa halkaa markaa mas'alo muhiim ka hadli doonaa dhegeys wuxuu yidhi ficilkii markii la reebay yaa oo wax ay ka go'een in lagu istaago maxaa la keenaya qaacidada caadiga maxaa la keenaa ha usakt waa ficilkee waa ficil markii la raba ee wax ka go'een maaha waa mid ah wax ka goysayaa yani xadfa xarficilla wacaa maxaa weye xarficilla maaha wacaa yacilam xarficilla kama goyn ficilkii marka xarficilla dartee wax uga go'aan yaa markii la in lagu istaago marka la arinaya ma marki maxaa la samaynayaa ha usakt lam yaci soo maa xaggaa u fiirso marka inaan malada ku celiya maraba horeyna ka fahamta haraab waaya walam yaci haddaba falam yaku markaad tidhaahday soo nuuntii maadan tuurin oo aad ku istaagtay oo falam yaku a ah tidhaahday nuuntiina ay ka maqan tahay bimanzilati lam yaci bay soo fadhiista horta miyaysan ahayn idan waxbaa ka maqane koow haddaba falwaqfu istaagidii calayhi lagu istaago yaku iyo yaci lagu istaago muxuu noqonayaa biicaadati alxarfi aladii kaana fiihi yaa ilaaha illa allah falwaqfu haddaba eeg lam yaaci markaa ku istaagta maxay u baahata ixtaajat ilaa haa istaagt soomaa way buuxisay jabrul kasri jajabkii baa laba buuxiye yakuyey kaalay maxaa u baahantaa adigana ha igu soo danac hagga marka waxu bardhigayaa war adiga dhegayso yeeci asalkii ya'dii lama soo celin karo maxaa yeelay ya'daasaaba majzuumin bixarfa ficilla adiga iyo ku haddaad tidhaahdo hu igu dara waxay hu booskeedii imaan karaa oo asalku kuu abaa heli kartaa oo ah nuuntiina akhridid iyo nuunta aad tuurtay ma ahan liljasmi looma tuurin liljasmi maxaa u ah yakun sukuun baa jisma u ah intaa inuu ku dhuhuraa wuxuu ku yefiya falwaqfu istaagid calayhi lagu istaago yaku yaa bicaadati lxarfina lagu istaago soo celin xaraf la soo celiyey alladii xarafkaasoo kaana fiihi awalka hore joogay ayaa awlaa kaga haboon min ijtinaabi in la keeno xarfin xaraf la keeno warkama ku dhacay xaraf ajnabiya yakun in nuuntii la soo cesho eeg walam yaku lam yaku axadun hunaa hadaad sucaad u ahrinaysa miyaa keenaysaa nuunta waa maya markaa ku istaagaysa laakiinse inaad keento xarafkai asalka u lahaa meesha oo asalnimo sheegtay il meesha markasta xaraf la keenayaa meel wax ka maqan yihiin haddii in lagu istaago waa in asalka waa in hadday xadficil la joogaan ha waa in la keenaa soo maa haddee yakun maxaase qabsadee labo imaa inaad nuuntii asalkahayd keentid yo imayna haa u sagta keentid waa la adfirsada dood baa bilaamatay waxay nuunta anuu asal baaba meesha ku ahayba haada maxay tidhi ajnabi baan kee marka ku haboon ajnabiya asal la soo dhawaysto asalka soo dhawaysa buu yidhi marka xagee u kala soco maxaabaa nuun lagu bedelayn karaa buu ku leeyay intaasuu ku dhow waaya lam yakun in la dhahaa marka ka fiican buu yidhi walaa yuqaalu la dhihi mayo miluhu fii lam yaci la dhihi mayo oo shiikhow lam yaci sida lam yakun asalkeed maxaa ugu soo celin weyda yada ayadana ka jawaab ka jawaab lam yakun markaa tidhaahday nuuntaa usoo celinay marku istaago waybaa yaadan ugu soo celin weyda lam yaci soo siidaa jawaabta waa tan li'anna icaadata alyaa yaada in la soo celiyaa waxay keenaysaa ilaa ilqaa'i iljaasimi reebniinka inuu meesha ka baxo ilaa meesha maxaan ku reebanba bixadfi xarfil bayba ku reeban tahayba haye bikhilaafi lam yakun lam yakunna waa ka duwanta arrinkaa fa ina aljaasima lam yakun waxa reebay iqhtadaa wuxuu keenay xadfa dambati wuu keena ee laa xadfa nuuni ma keenin kamaa bayanaasaan soo cadda ku dhaca horta marka meesha markii lou istaago ciladaas ku jidha jawaasu xadfi kaana waxdaha aw maca ismiha kaanagu ala tuuri karaa ayadii ama ismkeeda khabarka la jooji karaa waxadfiihaa waxdaha mucawadan canhaa maa fii mili amaa anta daa nafarin wamaca waaya xadfigii weeya mogta min khasaaisi kaana kaana khasaa'isteeda xaa ka mid ah xadfiha in la tuuri kara kaana walaha fii daalika xaalataan laba xaalo weeye markii kana la tuurayo fa taaratan tuxdafu waxdaha ayada keliyaa la tuuraya wayabqa ismu waalkhabar ismi khabarkoo joogayaan kaanaa maqan bes yaa maqan waa yahay wa yucawadu canhaa maana bedel baa looga dhigayaa wa taaratana tuhdafu maca baa lala tuuraya wayabqa alkhabar khabarkii baa joogahaya walaa yucawadu canhaa shay-an bedelna markaa baahna tusaale tan koowaad alawal goormaa la tuuri karaa kaana oo isimkiiyo khabarku ay joogi karaan oo bedelkii kaanla meesha la keenaya bacda an almasdariya markay tahay an almasdariya markay meesha taallo fii kulli mowdicin boos kastaoo uriida fiii loola jeedo tacliilu ficlin bificlin ficil ficlin lagu cileeyo ka qowlihim amaa anta munaliqan amaa anta inaad tahay darteed muntaliqa mid tegaya ayaa indalaqtu aan hee tegay maxay taa sababta tegidaada soomaa waa ficil ficil lagu cileeyey amaa anta inaad tahay darteeda yani mundaliqa mid tegaya ayaa anahee indalaqtu dhaqaajiye aan furfurno aslu wuxuu ahaa indalaqtu waan tegey li'an kunta inaad tahay darteed adugu mundaliqa mid tegaya saasuu asalku ah ee waa yahay anta xayaa ka timaada waatan horta dhegeyso faqudimad waa la soo raray allaamu laamtii iyo wamaa bacdaha wax ka dambeeya cala ma garanaysaa ficilka ah dee waa lasoo raray ile an kunta mundaliqan buu sheegaya intaasaa lasoo xambaara maxaa loo soo raray lilihtimaami biha shay muhiimad loo sameynaya inay ku tusto aw liqasl ikhtisaas ama in ujeed khaas ah in laga leeyahay fasaara muxuu noqda markaas dabamari lian kunta mundaliqan indalaqtu meela socotaa uma kadibna xudif waa la tuura aljaaru laamtii baa la tuura dee laamuljaar wey laamta la ku jidhe waa la tuura ikhtisaaran soo gaabsasho ahaan shiikhow cadeen baa la iska rabaa laaman baa iska tuura ma socota yaa weliga waxbaa iska tuura yaan maqal wuxuu yidhi lian kunta mundana soo rarayn maxaa iisoo hadal licankunta cankunta baan idhi buu yidhi su'aal baa timaado waaya baa u tuurta shiikh iska tuurba baasho waa tan kamaa yuxdafu sida loo tuuro qiyaasan qiyaas ahaan min an yaa an xaggeeda wax looga tuuro ka qowlihi tacaalaa falaa junaaha calayhi wax dembiya korkooda ma aha an yatawafa bihimaa ay fii an yatawafa bihimaa antaa wuxuu ku yidhi fii baa ku jidha meeshaas <laughs> fii baa hee meeshaas ku jidha tafsiirkandhigay watarqabuuna hee an tankixuuhunna maxaa usoo qadara watarqabuuna fii an tankixuuhunna ama watarqabuuna a nacaysaan can an tankixuuhunna suma jeedid marka wuxuu yidhi anugu markaa lican leeda ka tuurayo iskama tuurin hayaa kasoo daliishade ayadaas ah falaa junaaha calayhi an yatawafa ayaa fii ku jidhaayo fii an yatawafa baa fiidii laga tuuray sida fiidaba an looga tuuri karo ayaa lianna anuu lida oga tuura warka mudha horta taa horta xaggaa iga qabo inaan li tuuray horta xaggaa ku caddee kow soo maa oo watarqabuuna an tankixuuhunna fiiya can ee raqiba canba mar sida raqiba meel iska taagan ma jidho raqiba waa fii waa jeceel raqiba canna maxaa weeye nacayb marka watarqabuuna aad jeceshihiin fii an tankixuuhunna inaad guursataan gabdhihii ama watarqabuuna aad nacaysaan can labada jeerba meeshaxaraf baa ku jira waa fahamta soo marka sidii taaba looga tuuray ayaa ana xaggan lida oga tuuray kow xadfigii koowaad baa dhacay uma kadibna xudifad kaana kaanaaba la halgaada haddana ayada laftigeedi maxaa looga tuuray sabab noo sheeg sheikh ikhtisaaran gaabsasha ahaan markii idhan kunta soma ahayn yaa kunta soma ahayn kun kaanaa la tuuray ta'dii xagee geenaysaa ta'du waa mutasil mutasil meel ma taagnaan karaa mutasil wax udhigma munfasila la keenaa ta maxaa udhigma anta waa tan fanfasala damiiru damiirkii soocmay marka muxuu isku bedelay mid soocan alladii kaasu mutasilan ahaa fa muxuu noqda markaa antii oo linta laga jaray iyo kunta oo kaana laga jaro anta soo hadhay an anta soo maa uma ziida waxaa lagu daray maabaa lagu daray oo ciwadan can kaana ah kaanaha bed laga soo qaatay maxay noqota marka an maa anta an maa anta saasay noqota soomaa fa saarat can anta uma kadibna udqimat waa lagu dhuftay annuunu nuuntii baa lagu dhuftay filmiimi maxay noqota markaa fa saarat anta warka ma ku dhaca horta waayahay see loo cilaabaya marka maanta iska fududa adaas waa istifhaam maadaas waxaa la waa ciwadun cankaana anta waa damiirun munfasil amaan soo maahan an soo kala fuji amaa anta can horta dheh xarfu nasmi master maadu waa ciwadun can kaana anta damiirun munfasil mabniyu cala alfatxi fii maxali rafci ismu kaana almaxduuf muxuu ahaa tii kale munaliqana de khabar bee marka horahayd sodaa soo maah way badhan tahayba wacalaa daalika sidaasna qowlo cabaas ibnu mirdaas baa ku yimaaday abaa khuraashata amaa anta daa nafariin fa ina qawmii lam ta'kulhum dabcu wuxuu yidhi abaa khuraasha yaa abaa khuraasha abaa khuraashow amaa anta ay lian kunta way macnuhu inaa ahaatay darteed daa nafarin mid rag u saaxiibaya koox yaa yaa saas yacni igu faanaysid isjir wey fantabih isjir fa inna qowmii tolkayu lam ta'kulhu ma cunin addabacu abaartu ma cunin adabac waa sanawaadka baaba'aa wey haddaad igu faanaysa aniga ii sheeg hee in qoladaadu ay weli nooshahay isa keeji aniga laftiyago hee ciidankaygii waa joogaan saasuu ka wadaa macnaa waa intaa keliya waaya marka adabacu waa durwaagii caadiga lakiinse durwaagkaas maxaa laga soo qaata abaar baa la macneynaya marka abaar baa u macneynaysa istuciira lisanati lmujtiya sanadka abaartu jidhabaa dabcu loo isticaara istaabaalay marka xagga muxuu amaa anta daana fadhin asalkeedu muxuu yahay buuri sheikhu raxima allahu tacaala yah lian kunta ha lian kunta daa nafarin macnuu saasuu noqonayaa marka waaya ama sida hataa u furfuri kartaa ama kunta daanafarin ay lian kunta inaad tahay darteed daanafarin ayaa ugu faanaysaa miyaa wey macane yacni tafkharu waa faanaysaa yaa lian kunta daa macnuhu waa intaasti macnuhu waa fahan macan eh, tafkharu waad faana ee tafkharu maxaa u dhigantaa iisoo qabo tusaale cadiga tii hore indalaqta suma jeed yah fakhirta waad faantay maxaa see u faantay lian kunta inaad tahay darteed daa nafarin saas waa marka horeda somaan yaa fakirta waad faanta lian kunta inaad ahayd hee daa nafarin markaas fakirta gadaal mari lian kuntana daa nafarin soo hormari liida tuur kuntana tuur antaa soo hadhay soomaan anta maakeen an am maakeen anta wakaa soo baxday suma jeedid asluhu wuxuu ahaa lian kunta inaa ahayd darteed fa cumila fiima dakarnaa sida hoo sameynay baa lagu sameeye weeyaan haye wathaani wa bacda in walow ashadiyatayni labadaa markay yimaadaanna kaana waa la tuuraa wamithaalu daalika bacda in qowluhum weeye almaru maqtuulun almaru qofka maqtuulun waa lagu dilaya bimaa qatala miya bimaa qatala bihi soo wuxuu wax ku dilay baa lagu dilayaa haye in sayfan haye soo qadar in kaana hadduu ahaa huwa kaas sayfan haddo hadda maxaan ku qarsoon kaana iyo wakaa in sayfan ay in kaana hadduu yahay huwa wuxuu waxa ku dilay sayfan hadduu yahay hee fa sayfun weeye ay falmaqtuulu bihi sayfun weye wax lagu dilayo macnuhu sidaa wain khinjaran hadduu yahayna ay in kaana maa qatala bihi khinjaran falmaqtuulu biqinja wanaasun majziyuuna way kuwa lahu halman biacmaalihim in khayran ay in kaana khayran fa khayrun wain sharan fa sharun qaala shaaciru laa taqrabanna dahra gabar baa tidhi baa leeyi laa taqrabanna dahra aala mudarifin in daaliman abadan wa madluuman intii hore bacda in sooma ahayn yaa haddeer maxaa weeye in daalim waa intii laftigeedi laa taqrabanna ha isugu soo dhowaan weligaa addahra intaa noo sheega wey weligaa aala mudarifin reer mudarif weligaa kusoo dhiiran in daaliman hadday yihiin kuwa wax dulmiyey ay in kaana aalu mudarifin daaliman hadday yihiin macnuhu soma jeedid yacni hadday kuwa wax gardaraysanay yihiin haisugu soo dhowaana dusha dadka ka markay dad dad wax u tura ma ahane hee ha isugu soo dhawaan weye macnuhu koow wain madluuman ay wain kaana aalu mutarifin madluuman hadday reer mutarif kuwa la dulmiya yihiinna kuwa argoosiga ka leexleexda ma ahane ayadan ha isugu soo dhowaan wey labada jeerbahee <sighs> nimankaa soo hawaysan marka kaana ku jira meesha ay in kaana maa qatala bihi sayfan faladii yuqtalu bihi sayfun wain kaana camaluhum khayran fajazaauhum khayrun wain kunta daaliman wain kunta madluuman wamihaaluhu bacda lowna qowluhu tacaala iltamis waraadi walow khaataman ay walow kaana almultamas waxaa la raadinayaaba ha noqday khaataman min xadiid qaala shaaciru laa ya'man addahra duu baqyin walow malikan aye junuuduhu hmm. junuuduhu daaqa canha asahru waljabalu laa yamanana dahra laa ya'mananna yuusan marnaba ammaan doonin addahra marnaba duu baqyin mid gardaro u saaxiiba mid gardara u saaxiiba marnaba yuusan ammaan raadsan weyn marnaba yuusan ammaan rajeen amni rajeen walow melikanba ha ahaadee suma jeedid walow hee walowma ha ahaadee kaa gardarada wadaya melikanba ba ha ahaadee ee walow kaana albaaqi kan gardarada wadaa melikanba ha ahaadee boqor boqorkaasoo junuuduhu ciidankiisu daaqa canhaa uu ku ciriir noqday asahlu dooxadii iyo waljabalu buurii ciidan dooxa iyo buura buuxiyeyba hala ahaadee marnaba nin dembi gala yuusan ahee yuusan amni raadsan weye yuusan isdhigan macnu warkaa waa ku dhacay soomaa muku darnaa yah intee buu arinaa laba bog hmm? waaya halkaa ku joojiya hada bilahi towfiiq w sala allah wslam calaa nabiyina maxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin